bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala الnaadimu raximah اllahu taعaalى qaacidaة الشhariicaةi الtaysiiru fi kuli أmri naabahu tacsiiru nuskha qaarna wmin qawaacid الشhariicaةi الtaysiiru fi kuli أmri naabahu tacsiiru ayay qorayaan ayb wuxuu leeyahay naadimku wa min qawaacidi shariicati shareecada qawaaciddeeda attaysiiru ayaa ka mida fudaydin fii kulli amrin arrin dhammaantiis dhexdiis la fududeeyo arrinka oo naabahu uu la soo gudboonaaday tacsiiru ay tacsiirun yacni culays arrin allaale arrinkii culays uu la soo gudboonaaduu ku yimaado in la fududeeyo ayaa shareecada qawaaciddiisa ka mid ah ayb haddii kalena marka qaacidatu shariicati shareecada qaacidadeeda attaysiiru <clears throat> fudaydin bay ku dhisan tahay oo waa fududayn fii kulli amrin arrin dhammaantiis la fududeeyo naabahu uu la soo gudboonaaday tacsiirun culays ayb culaysin uu la soo gudboonaaday qaacidadan marka qaacido kale waayo oo qawaacidda shanta ah oo fiqiga uu ku dhisan yahay ka mid ah waxaana ay tahay qaacidada la yidhaahdo almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu ama dhibka iyo culaysku waxay soo jiidaysaa fudaydin taysiir bay keenaysaa ayib oo taasuu halkan marka rabaa inuu ku sheego qaacidadan daliilkeeda waxaa weeyaan wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj ayb ilaahay subxaanahu watacaala ma yeelin dushiinna diinka dhexdiisa wax xaraj a ma yeelin iyo culays yuriidu اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudaydu idin idinla doonaya idinla rabaa culaysna ma idinla rabo qaacidadan marka waxaa ka baxaysa rukhasu sharci dhammaanteed wax allaale wixii shareecada ku soo arooray oo ruksooyin ahoo dhan almashaqatu tajlibu taysiiray soo gelaysaa oo ka baxayso asbaabta takfiifka keento cibaadaad iyo mucaamalaad ha noqoto oo dhanna qaacidadanay soo hosgelayeen walidaalika qaacidadan baabo badan bay gashaa cibaadaadoo dhan bay gele mucaamalaadoo dhan bay gashaa mucaamalaadkii wax badan bay ka soo gele cibaadaadkii wax badan ayay ka soo gelaysaa asbaabta takfiifka keentana oo mashaqo markay jirto in la fudaydiyo asbaabta mashaqaadkaas ka mid ah oo takfiif iyo fududeynta keento fuqahadu toddobay ku sheegaan toddoba sabab ayaa takfiifka keento yacnii toddoba sabab waxyaabood oo mashaqaad ah ayaa takfiif keenayo waxay tahay safarka jirada maradka alikraah alnisyaan aljahlu alcusru maca cumuumi اlbalwa ama cumuumu اlbalwa iyo annaqsu ayb waa toddobo safarkii mashaqo waaye oo waa sabab takfiif keenaya salaaddii afarta ragco ahayd labaa laga dhigay jamac baa la keenay oo in la jamciyo oo safarku wuxuu wataa tayamumkii isagaa madino ama u ah biyo in la waayo ama biyuhu yaraadaan waxaa safarka soo gelayo soonkii oo waa laga dhaafay qofka hadduu safar ku jiro ayb tan labaad waa maradkii iyo jiradii jiradii iyadana wax badan bay fudaydinaysaa soonkii iyo salaadihii qaybo badan salli qaa'iman in istaطacta fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa jambin jiradu waxyaabahaas dhan bay wadataa alikraah dirqinta qofka marka wax lagu dirqiyo lagu ikraaho kelimatulkufri baa la baneeyey in lagu dhawaaqo haddii lagu dirqiyo qofka man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadb ayb oo ikraahi isagiina marka waa kaasaa ikraaha marka waxaa ku bannaan iyo waxaan ku bannaanayn qaacidada kaleu ku imaan doonaa oo addararu yuzaal ama addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat iyo daabit haddii uu leeyahay iyo daabitkiisu sida uu yahay iyo halkaasaan marka ku sheegi doonaa laakiin ikraahu waa sabab takfiif keeno takfiif buu keenaa ikraahu annisyaan kan afaraad waa hilmaanka hilmaanku isaguna waxbuu fudaydiyaa wax badan oo dembi ahaan lahaa ama wax kale noqon lahaa ayaa markii hilmaan uu yimaado layska ruqseeyaa ayb oo shay manhiya oo laga reebay oo kalau koray salaad dhexdeed ama soon dhexdeed buu wax cunay waa cabay isagoo ilowsan takfiif ayb man akala naasiyan ow shariba naasiyan falyutima sawmahu fa inamaa acamahu rabuhu wasaqaahu saqaahu takfiifaa ku jira marka waa loo dhaafay nisyaankaa takfiifka keenay ayb sababka kale shanaad waa jahliga jahliga isaguna waa wax badan baa loogu cudur daaraa qofka jahliga dartiisa ayb shay ma'muuruu ka tegay jaahilnimo darteed dembi melhid baa laleeyahay rafculxarajkaas jahligaa keenay ayb waa mashaqo jahligu haddana laakiin inuu ma'muurkii sameeyo waa laga rabaa dembina male dembigaa laga fudeydiyey ayb shay ayuu ku dhacay isagoo ka jaahila salaada dhexdeedu ku hadlay hadalka inuu xaaraan yahay maba u malaynayninba salaadda dhexdeeda waa layska dhaafay salaadiisii hadda ma burayso ayb jahligii isaguna waa kaas kufribau ku dhacay isagoon ogeynba waxaan inay kufri yihiin iyo in kaleba oo xuja aysan ku oogmin macduur wayn waa arrin marka culimmada iyo fuqahadu isla wada ogol yihiin wayn ee masaa-isha jahliga cudurdaarkeedu ka imaan kara iyo kuwee waaye iyo kuween ahayn iyo waa iska dhici kartaa laakiin si guud un jahligu inuu yahay sabab keeni karo yacni mashaqo qofka intay ku dhalato cuquubaadka qaar laga dha in looga dhaafo keenaysa ama yacnii xukunkiiba looga dhaafo ayb oo shuruudda wax ku guntan maayaan buuba ka mid yahay cilmiga ayb axaadiid <clears throat> fara badan oo macnahaas oo kale sheegaysana waa soo aroortay saxaabaduna saasay yeeli jireen cusmaana waxaa loo keenay gabar zinaysatay markaasaa la yidhi ma zinaysatay waa qiratay cali baa marka iyo saxaabadii baa ag joogeen cusmaan marka wuxuu yidhi ha xado bacdi saxaaba marka waxay dhaheen annaga waxaan arkaynaa qofkan qaabka uu wax u qiranaayo inay tahay qaab qof aanba ogeynba zinadu inay xaaraam tahay iyo in kale markii la baarayoo la ogaadayna waxaa soo baxday inay taxriimu zinaaba aynan ogeynba qof markaas ama islaamnimada ku cusub ama baadiyo fog ku koray oo aan islaamka warqabin inay tahay waa la dhaafay marka wacalaa haada xuduudda waa laga dhaafaa qofka haddii uu ka jaahil yahay taxriimka shayga laakiin hadduu taxriimku og yahay cuquubada uu ka jaahil yahay ma la dhaafayo markaas naam shayga muhiimka waa taxriimka ayb waxa ama laga jaahil noqonayo ama la og yahay wax ku dhismi karaan taxriimka waa amaa waxaan inay xaaraan yihiin waa ogaay laakiin gacan in lagu gooyo ma ogeyn iyo taas wax macnaha malaha ayb taxriimkaa muhiima inuusan oge ogeyn ayb kan lixaad waxaa weeyaan alcusru maca cumuumi اlbalwa ama cumuum اlbalwaaba shaygan in layska dhaafo ama yacnii shaygan in laga ixtiraaso layska ilaaliyo waa dhib badan tahay mashaqo dhib badan baa ka raacayso qofka ayb musqul buu ku jiraa maalan duqsigii iyo wixii baa marka laga yaabaa inay najaastii wax soo galaan isagii bay ku ayuu korayaa haddana iskama dhowri karo oo maanta dhan yacni wax burin ma geli karo waa xaraj fara badan waa la yska dhaafay waxyaabahaas oo kale ayb waxyaaba sidaas oo kale marka oo qofku uunan ka maarmi uunan ka ixtiraazi karin oo hadduu waa ka ixtiraaza yidhaahdana mashaqo fara badan ay ka imaan karto waa layska dhaafay ayb oo tasaamuxaa sharcigu ku sameeyey ayb tan toddobaad waxaa weeyaan naqsiga naqsigu waa nooc mashaqo ah ayb oo waxyaabo badan baa marka takliifka markuu yimaado waxyaabo fara badan baa laga dhaafaa naqsi darteed ilmanimada iyo waalida iyo waxyaabahaas waa naqsi nacam walidaalika qofka waalan wax takaaliifa ma kor saarno ilmaha yaryarka intay ka qaan gaarayaan takaaliif ma saarna lianna naqsi ayaa jiro asbaabta marka shan toddobadaas waay oo keento eh, takfiifka asbaabu اtakfiifi fi اlcibaadaati waa toddobadaas nacam alsafaru wاlmaradu wاlإkraahu wاlnisyaanu wاljahlu wacumuumu اlbalwa iyo wاlnaqsu ayb waxay soo takfiifaadka cibaadaad keliya kuma gaar ah qaacidadan mucaamalaadkiina waa soo gashaa meelaha mucaamalaadka ay ka soo gelaysa waxaa ka mid a wa minhaa annahyu can bayci اlgarar khiyaanada beeceeda waa layska reebay mashaqa ku jirto ayb oo qofka haddii lagu khiyaano badeecada suuqa taallo ama oo waxgadid iyo lagu khiyaano qarar shay uu ku jira haddii lagu sameeyo khiyaar uu leeyahay oo waa la reebay waxaa lagu reebay mashaqaa dadku ugu jirto nacam mashaqadaa marka si loo eh, taysiiray keensanaysaa marka mashaqadaasi ayb taa waxaan u jeedaa qararku eh, halkaan maata kalow kasoo gela meelo kale qararku meeshaan wuxuu kasoo gelaa sida la ogsoon yahay nebigu sal alla ly slam wuxuu yidhi nahaa can bayci lqarar saxaabigu saasuu yidhi nebigu wuxuu reebay bayculqarar qararkii marka waxaa jiro wax aan layska dhowri karin oo qararkiisa aan la ilaalin karin waa layska dhaafay middaas maxaa ka mid a maalan ka asaasi daar nin baa guri iibsanaayo gurigan aas-aas iyo wuxuu leeyahay iyo wax muuqdo aas-aaskii ha la qodo ha layska fiiriya ma la dhihi karo xarajaa ku sugan iyo dhib alqararu lyasiir marka yuktafar waa layska dhaafay qararkaas yarka ah adoon ogeyn gurigan aas-aaskiisu sida u dhisan yahay iyo inuu adag yahay iyo in kale ayaa bee baycu daar ay iska ansaxaysaa guriga in la iibiyo waa iska ansaxaysaa sababtoo ah waxaa ku jira mashaqo haddii la yidhaha la fiiriyo gurigan guri walboo la iibsanayo hoosta laga qodo haddii la dhaho mashaqaa ku jirta ayb waxyaabahaasoo kale marka ka mida ah, nacam ayb ijaaradii iyo musaaracadii iyo musaaqaadkii kulligood iyagana waa la banneeyey iyo cuquudda kale cuquuddu waxay u qaybsantaa cuquud jaa-isa iyo laasima cuquudda jaa-isada waa midka la fasakhi karo labada daraf ama wuxuu noqon karaa shayga laasim min aarafayn jaa-is min kila arafayn laasim min araf jaa-is min araf uu noqon karaa cuquuddu saasay u kala baxdaa mucaamalaadka caqdigu marka haddii uu noqdo jaa-is jaa-isu طarafeyn hadduu noqdo labada daraf uu jaa-is ka yahay waxay leeyihiin culummada qaacidadaanu soo hoosgelaa in la jaa-iskana waxaa laga wadaa waa la fasakhi karaa ninku marku doono ka bixi karaa ayb waxaa ka mid a maalan wakaalada iyo caariyada iyo waxyaabahaas ninku hadduu wax ku caariyeysiiyey mar allaale marku doono ayuu kaa ceshan karaa adna markaa doontaa u celi kartaa haddii la dhihi lahaa hala adkeeyo oo laazim ha laga dhigo dhibaa imaan lahaa dhibka carar baa marka jaa-is looga dhigay cuquudda in badan oo ka mida ayb takfiifku wuxuu soo galaa nikaaxa munaakaxaadka oo dalaaqan waxaa loo jideeyey dalaban litakfiif khuluca naagta markay ninka isku dhiboodaan aysan ishayn karin maalan ninkiina xuquuqdii waa gudanayaa laakiin naagtii daacadii baaba dhib ku ah saysan marka isugu dhibaatoonin ama iskugu rafaadin waxaa la jideeyey khuluc khulucaas marka waxaa weeyaan waa mucaamalo marka lirafci اlxaraj loo jideeyey ayb rajcadaa ka mida ninku markuu naagtiisa furo muddo ayuu leeyahay oo ku ceshan karo biduuni idnihaa ayb oo iskaga soo ceshan karo muddadaas loo sameeye rafcan lilxaraj waaye haddaan muddo la samay lahayn oo la dhehi lahaa markaa furtaba bis waaye nimanka kale ula simanta wax badan baa mashaqo badan baa dheci lahayd ayb waxaa ka mid a wa atakfiifu fi الhihaar ninku haddii naagtiisa uu dihaaro waagii hore furiin uu ahaa jiray furiin ma laga dhigin hadda kafaara loo sameeyey kafaaraadka oo dhanna waa makhraj looga baxsado dhib fara badan wax allaale wixii sharcigu uu kafaaro ka waajibiyey qaacidadaanay soo gelayn maxaa yaele kafaaradu waa takfiif waxbaad gashay haddaa intaas samayso waa waxaadi waa kusoo noqon kartaa ama wixii waa kuu bannaanaanayaan waa takfiif ayb qisaaska iyada baabkiisa waa galaa baabulqisaasku wuu galaa takfiif qaacidadan almashaqatu tajlib taysiir maxaa yeeley khiyaaraa ka furan qofkii qof wax dilo qofkii qof muslima dilo maalan waxaa u furan ama in la qisaaso dow camdi u dilay ama diyo ayb diyadii ikhtiyaarkaas marka takfiif waaye qur-aankuna waa sheego dalika takfiifu min rabbikum buu buyidhi dalika takfiifun min rabbikum oo waagii hore ummadihii hore ma haysan jirin khiyaarkan laakiin ummaddan marka khiyaarkaasi haysataa ayb waxyaabahaasoo dhan marka waxaad dareemaya marka qaacidadu inay caam tahay oo sharcigu ay meelo badan ka soo gelayso ayb rukaska oo dhan sharcigu uu jideeyey oo uu ku xiray toddobadaas shay oon sheegnayna qaacidadanay ku dhisan tahay ruqsooyinku marka maraatibay leeyihiin rukso waajib ah oo inaad adiga samaysaaba ay waajib kugu taho haddaad ka tagta aad dembaabaysid maalan waa dhimo rabtaa bakti baa halkan yaallo aan iska dhinta maya baktiga inaad wax ruuxaaga ku celisid inaad ka cunto waa aklulmeytati fi lmudari waajibay ku tahay waa ruqsa waajibo ayb afur inuu qofku iska afuro haddii uu ka baqaayo inuu ama aada u jirado ama u dhinto safar buu ku jiraa hadduu safarka ku soomo ama waa jiran yahay hadduu jiradii ku soomo waa halaagsamayaa waajib uu noqonayaa marka ruqso waajibo ah ruqso sunno ahaa jirto ruqsada sunnadaana waa qofku inuu isagu awoodi karo soonkii safarna uu ku jiro inuu ruqsada iska qaato waa iska sunno ama waa waxaa la dhihi karaa eh, ama waa mubaaxana qaaraa ku dara calaa kullin nacam salaada la qasriyo safarka marka lagu jiro yacni cinda eh, oo ama ama waa mubaax ama waa sunno labadaba waa la yidhi ayb waakada ayb baabkan marka rukaska waxaa reeban ruksadiiyoon imaanin ama waxeedii asbaabaheedii imaanin in la raaraadsado iyada oo la raacraaco culummada zallaadkooda iyo waxyaabaha iyagu markaas ay eh, simbiririxada culummada ka dhacaysa qaarkood ay dhacdo masale inay si un u sheegaan aynan ahayn culimmadii jumhuurta intaad khilaafto ruqso meeshaas ka googoobtid aqwaashaas culimmada oo eh, yacnii zallaadkooda ah in la raacraaco culammada waxay ku ijmaaceen ama ay sida ibnu cabdilbar jaamicu bayaan alcilmi wafadlihi uu sheegay tatabuca zallaadka culummada inay tahay wax aan bannaanayn ayb bal zandaqe inay gaaraysaa marka dambe ayb mashaqooyinku laba noocaa loo qaybiyaa biictibaarin aakhar mashaqooyinku ictibaar kale markaan fiirina labaa loo qaybiyaa mashaqatun laa tanfaku can alcibaada mashaqo aan cibaadada ka fakanayninbo yacnii mashaqaadka si qaldan in loo fahmaa la diidaa mogta mashaqadu waa laba qismi qismi cibaadaadku sida qaalibka waaba ku dhex jiraanba waana loogu talagalay adigii inaa intaa hawadaada ka tagto mashaqadaas inaa korto waa qismu laa tanfaku can اlcibaadati weyseqaadkii qabow baa jiro hurdow ka soo kacaa qofka waa weysaysana waa qubaysanaya janaabow kale waa waa junubay salaadaa laga rabaa waa qabow qabowgaas yarkaa marka inuu biyihii markaa uu soo kaco oo uu qubaysto wax laga rabo waay taas laa tanfaku can اlcibaada ayb wamashaqaةu الsawmi fii shidaة اlxari beled kulayl badanaad joogtaa soon baa soo galay ama saacadihii baaba dheeraaday xoogaa yar maalinkii waa mashaqo cibaadada aysan ka fakanaynin oo aynan ka baxaynin qofkii ma la dhahayo war intaad baahnaa lahayd iska afur mashaqada noocaas oo kale waa midda lagugu addoonsadayba adiga ayb mid waa noocaas falaa athara lahaa taas wax raad ah kuma laha baabkan nooca labaad waa mashaqatun tanfaku can ibaad can ilcibaadaat waa mashaqo cibaadaadka ka baxsan ayb oo nafti baa loo cabsaday xubin baa loo cabsaday biyihii lama isticmaali kara haddaa isticmaasho gacantii waxaa ka baqday nabarkeedii inuu sii bato oo hadhow la gooyaba ay halis u noqotay ama inaad dhimataba waa mashaqo marka cibaadadiina la samayn kara iyadana layska ilaali kara taasoo kale middan dambe ee labaad waayo midda marka ta'hiirka leh tan hore ma aha middaan marka fuqahada waxay u qaybiyaan cizi bin cabdisalaam sida uu leeyahay mashaqatun cadiimatun mashaqo weyn iyo mashaqatun khafiifatun laa waqca lahaa mashaqo weyn iyo midaan weyneyn mashaqada weyn marka waa midda xubin ama ba naftii ama eh, dhibaato ay markaas ku imaanayso midda khafiifkaana waxay yidhaahdaan farku xanuuntay iyo wax lamida qofkii haddii far yar xanuunto ama nabar yar iskaga soo baxo ama ay gacantii dikaamayso kale inuu yidhaahdo waa jiranahay waa iska afura mashaqo khafiifa waay midaas oo kale naam walow maradkiiba ha iska soo gasho oo marka la leeyahay faman kaana minkum mariidan ninkan mariid waa iska noqon karaa laakiin haddana mashaqo cadiima maaha waa mashaqa mashaqa khafiifa ayb ayb midaasoo kale marka masaalixulcibaadaat in la taxsiiliya ka owleysan mafsadadan yarta ah baa la ilaalinaa inta la leeyahay maslaxadii cibaadada ku xirnayd la tegsiyaa ma aha cabirkaas ay marka ku socotaa cizi bin cabdisalaam isaga waa dabdiyey marka mashaqada cadiimada ah khafiifada ayuu dabdiyey nacam wuxuuna ku dabdiyey ou sheegay kullu cibaadatin an tudbada mashaqatu kulli cibaadatin biadna almashaaqi almuctabarati fii takfiifi tilka alcibaadati cibaadada mashaqada ku jirto oo aan ka fakanaynin noocii hore iyo waxaa laysku fiirinayaa buu leeyahay mashaqadan hadda ninkaan haysatoo soo gudboonaatay mashaqadaani tii cibaadada hadday ka yar tahay khafiifo hadday la-eg tahay ama ka weyn tahayna mashaqo cadiimo masalan soonku labayo toban saacaa la soomanaadaa qoraxdu markay waagu markuu baryo ilaa qoraxda ka dhacdo baahi baa ku jirta mashaqo waay waa mashaqo baahi ay ku jirto waxaa la leeyahay marka ninkan low ou soomi lahaa mashaqadii soonka ka qabsan lahayd markuu fiican yahay iyo hadda mashaqadaan haysa yaa badan hadday mashaqadaani yar tahay khafiifo waay middaas cibaado ma loo dhaafayo hadday weyn tahayna waa loo dhaafaa marka daabitkaas uu marka cizi bin cabdisalaam uu ku dabdiyey meeshaan ayb far maalan adiga hadda kaa murgacsan oo kale ku dikaamayso mashaqadeeda iyo mashaqadii soonka maalan yaa badan yani tanaa yar middan fartaa yar mashaqadii soonka haddii la fiiriyo inay yaa dhib badan labayo toban saac qofka u baahan yahay calaa dalika marka tanoo kale ma loo afuraayo marka ma loo dhaafayo oo soonkii marka in looga tago la ruqsaystaa ma banaanaanayso isaga marka saas ku dabdiyey waxaana dhici karta in curfigana laysaga celin karo laakiin curfigii laftirkiisii ayuu isaga laftirkiisa saa u ka yeelay manaa ayb ayb takfiifaadka noocyadooda marka adaaya marka asbaabtiisaan ka hadalnay asbaabta takfiifka keenaysaan sheegnay hadda halkan waxaan uga hadlaynaa anwaacda takfiifaadka ayb takfiifaadka marka anwaacdoodu lix waayo lix cizi bn cabdisalaam alqawaacid اlkubraa lixuu ku sheegay lix nooc takfiifu isqaain takfiif waxaa weeyaan cibaadadii in wa laga in lagaa rido takfiifu isqaaطin jumcadii oo kale oo lagaa riday xajkii oo kaa dhacay ayb jihaadkii oo kaa dhacay waxyaabahaas dhan cudurdaar markay ku dhacaan maalan qofkii waxaa ku dhacday jumcadii oo kale musaafiru iska noqday ama waa mariid jumcada waa laga ruqseeyey waa laga riday isqaad waayo markan aan jimcadii waa la riday iyada jimco ahaanteeda inuu usoo xaadiro masaajidka u yimaado waa laga waa laga riday ayb xajkii oo kale ma awoodi karo waa laga riday markaas ayb waqti dambeu waajibo allahna gaarsiiyo ayb amase eh, qofkii waa indhool maalan jihaadkii waa laga riday isagana laysa calى اlacmaa xarajun walaa calى اlcaraji xarajun walaa calى اlmariidi xarajun isqaad waa marka takfiifu isqaain kan kale waxaa weeyaan takfiifu tanqiis nuqsaamin takfiifaa jiro laakiin waxa dhan lagaama wada ridin waa laga nuqsaamiyo laakiin kalqasri salaada gaabinteedao kale afar meeshii lagaa rabay labaa laga dhigay na waa tanqiis marka nuqsaamin kan saddexaad wuxuu yidhi takfiifu ibdaal waa bedelaad shaygan waa lagaa waa lagaa khafiifiyey laakiin bedelkiisa aa lagu faray tayamumkao kale biyo ayaa weysay ama waa isticmaali weysay bedelay leedahay waa ciiddaas inaa isticmaasho tayamum ayb kan afaraad waxaa weeyaan takfiifu taqdiimin takfiifkaagu waa soo hormarin jamcu taqdiimkii waay salaada waktigii aa ku tukan lahayd casirkii haddaa haddii lagu yidhaahdo casri waktigiisa la sug oo la raadso waa dhib iyo mashaqo waa lagaa fudeydiyey fudaydku waa sidee marka in lasoo hormariyey takfiifu taqdiim waa cibaado aan waqtigeed gelin ayaa adiga lagu soo hormariyey litakfiif dartiisa kan shanaad waa takfiifu taakhiir dibdhig haddaa cibaado laasim kugu tahay intaad degdegto oo aad degto oo dharkii aad weysaysato salaad dukato waa kugu dhib salaaddii marka waxaa laguu fudeydiyey inaad gadaal u dhigto oo duhurkanba waqtigiisa inta rarta casr geyso ayb waa takfiifu taakhiirkaasna ramadaanka inaad dib iskaga dhigto waa jiran tahay ramadaankan hadda ma soomi kartid maxaa lagu yidhi marka facidatu min ayaamin ukhar <coughs> dhaaf maalmo damba gadaal waqtigiisii ramadaanka markau baxo kadib iska iska soon ayb kan lixaad takfiifu tarkhiis ayb ruksayn takfiifkeed ayb takfiifu tarkhiis waxaa weeyaan salaatu lmustajmir ninkii dhagaxda ku istajooday waxaa u bannaan inuu iska tukado hadhow weysaysto oo iska tukado qasab maaha inuu biyahdana isticmaalo mar labaad iyadoo ay dhici karto qofka intuu dhagaxi wax isaga qallajiyo ama xaashiyo ee meeshii ay dhidido laga yaabo marka wax uun najaastii in haddii la feeriyo wax uun ay ku ooli karaan iyadoo sidaas ay jirta haddana litakfiif darteed ayaa ninku hadduu sidii sharciga ahayd dhagax ugu istajoodo oo weyse qaato iska tukan karaa salaadiisa takfiifha ku jira marka takfiifkaasna marka waa takfiifu tarkhiisin alxaafid alcalaa-i majmuuc lmudhabka wuxuu ku daray mid toddobaaduu ku daray marka nooc toddobaad oo wuxuu yidhi takfiifu tagyiir takfiifu tagyiirin doorin shaygii siduu ahaa inaad ka bedesho ood ka doorisaa lagu ogolaaday qaabkii uu ahaa inaad ka doorisid ayaa lagugu fudeydiyey waa nooc isaga laftirkiisa ka salaati lkhawfi buu yidhi marka salaat fain kiftum farijaalan aw rukbaanan adoo ordaaya salaad tukanaysaa nacam asalkuna xaalkuna saas ma ahaan jirin istaagaa lagu tuka jira nacam qibladaa loo jeesa jiray hadda maanta marka qibladii adoo ka jeedo adoo cararaayo adoo yacni hadla adoo qaylinaayo salaadda inaa iska tuka si kuu qabato u waa takfiifu taqyiirin ayb qaacidadan marka waxyaabahaas u dhan ay leedahay kutubta qawaacidkana aaday uga hadlaan fiqhigana meelo badan qaacidadani usoo noqdaan ayb qaacidada marka lama rabo mashaqada marka laleeyahy almashaqatu tajlibu taysiir waa haddii mashaqadii timaado waa taysiir ay keensane laakiin haddii la keeno ka waran marka taysiir ma keeni marka mashaqadii ma jirto laakiin adaa sameeyey mashaqadii midaasoo kale maya wax lagu banaysan kara ma laha qaaciday marka shaaficiyadu imaamu shaafici laga wariyaa waana laysku khilaafaa shaafici hadalkaas ma yiri mase ma dhihin khilaaf baa ku jira oo asxaabu shaafici waa qaar ka hadlay qaar waxbo badan baa jiraan laakiin sida badan qaacido saxiixa waa shaafici ka sugnaatay qaacidada marka waxay tahay almru idaa daaqa tasac almru idaa daaqa arrinku hadduu ciriiri noqdo itasaca yani rukasaa imaanaya ayb waxyaaba badanay marka ku dhisaan naagta hadday weli weyso weligeedii ma weli male ama yacni meel ay joogto baadiye iska ahoo kale wax welikeeda aan joogin oo kaley marka taagan tahay guuray rabtaa haddaynan sidaas yeelin inay zina ku dhacdaa dhici karto guur saxa eday weyso de markaasi weli u fadhi iska zinaysa ma la dhahayo alamru idaa daaqad tasac waxbay samaysane qof bay arrinkeeda u dhiibane adeenkaas marka waxaa weeyaan wuu mehrina wuu nikaaxaya ayb meeshaas marka mashaqo marka hadday dhacdo waay mashaqadaas markay jirto haddii laakiin la sameeyo wax ka jira malaha oo qaacido cagsigeeda iyadana saas jirto almru ida tasaca daaqa cagsigii waay marka markaalamru ida tasaca daaqa arrinku haddii uu wusci badan leeyahay waa soo ciriirsamaya casiimadii in la qaato way ruqso meesha waa ka baxaysaa ayb marka gabadha gurigeedoo kale laga wato waalidkeed laga xadoo laga dheereeyo meel baadiyaa la geeyo oo hadhow la yidhaahdo weligii hadda ma joogo meeshaan saan yeelnaana mashaqaa jirta arrinkaaga nin u dhiibo wax ka jira male taasayb waa mushkilo iyo mashaqo la sameeyey oo gacanta lagu samaystay mana saxda maaha laa sharcan walaa caqlan ayb labadaas qaacida marka iyaguna saasay kale yihiin ayb hazali isaga marka labada qaacido hal qowlu ku jamciyey alimaamu alghazali abu xamid alghazali labadaas qaacido hal qowlu ku jamciyey hal yacni qaacido oo wuxuu yidhi kullu maa tajaawaza can xaddihi incakasa ilaa diddihi kullu maa tajaawaza can xaddihi wax walboo xadkiisa dhaafo xadkii sharciga u yeelay ou dhaafo incakasa ilaa didihi didkiisa u cagsiyoomaa ama inqalaba ilaa didihi buu u gadoomaa didkiisa marka waa maxa haddii dayq iyo ciriiri jiro saca marka sharciga uu keenaa rukhas haddii saco ay jirtana oo ciriirigiiba uunan jooginna cagsigiibaa imaanayo waa maxay waa ciriiri markaas ciriiriga marka waxaa laga wadaa intii sharciga ma la dhaafi karo uu sheegay ayb dad marka iska mutafaqiha iska yeelaa jiro oo waxaanoo dhan qawaaciddan ku ciyaaro oo iyaga hawadooda ka koro ayb laakiin qawaaciddan marka tan mashaqadii marka xaalkeedu waa taasa sharaxaan marka akrinaynaa ayb qaala اlmualifu raximah اllah wadalika wاlmru arrinku dalika kaagaas waay ana harca lanna sharca sharcigu mabnaahu waxa uu ku dhisan yahay cala ara'fati weeyaan turid iyo waraxmati naxariis iyo watashiili fudaydin kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj wadalika ana alumuura kaasina waxaa weeyaan umuuruhu nowcaani laba nooc waayo nowcu nooc laa yudiiquhu lcibaad addoommadu aynanba awoodeynin fa haadaa midkani laa yukallifhumullaahu ilaahay kuma kalifayo bihi kaasba addoommada laa ullaahu alla addoommada kuma kalifo bihi shaygaas ayb waxaa la yidhaha yani takliifu maa laa yuaaq waxaan la awoodeynin oo laysku kalifo wahaani midka labaad yudiiquunahu waxay awoodayaan waa awoodayaan waqtadad waxayse keentay xikmatuhu xikmada allah waxay keentay amrahum bihi inuu amro fa amarahum bihi markaasuu amray noocna waa awoodayaan xikmada allana waxay keentay in la amro dadkaani maslaxa ugu jirto ayb waa amrayaa marka all wamaca haadaa iyadoo kan uu jira haddana idaa xasala lahum hadduu waxaan la amray iyadoo ilaahay sidaa u amray idaa xasala lahum hadduu ugu hadduu u xasilaayo bificlihi kan samayntiisa mashaqatun mashaqo hadday xasilayso wa cusrun iyo culays idaa xasala mashaqatun iyo wa cusrun lahum iyaga oo u xasilaya bificlihi shaygan samayntiisa oo ugu xasilaayo falaa budda waxaa daruuri ah an yaqaca inuu dhaco atakfiifu takfiif fiihi kaa dhexdiisa inuu ku dhaco iyo wataysiiru fudaydin ayb imaa biisqaadihi kullihi kulligiis in laga rido ow takfiifihi ama laga fudaydiyo wa iyo fudaydintiisa wayadkhulu fii hadihi alqaacidati qaacidadan waxaa gelaya buu yidhi anwaacun min alfiqhi anwaac fiqhiga ka mid mida minhaa waxaa ka mida fi lcibaadaati cibaadaadka dhexdooda atayamumu baa ka mid a tayamumkii cinda mashaqati isticmaali ilmaa'i biyaha isticmaalkooda mashaqadeeda agteeda markay mashaqo noqoto calaa xasabi tafaasiilihi kala dhigdhigitaankeeda iyo tafaasiisheeda kala duwanba fii kutubi اlfiqhi sida loogu tafsiiliyey ilaa tayamumku baab fiqiga ayuu ku leeyahay fiqiguu baab ku leeyahay tafaasiil badan baana marka meeshaa lagu sheegay ayb wاlqucuudu fadhi baa ka mida fi salaati salaada dhexdeeda lagu tukado cinda mashaqati اlqiyaam istaaggii marka mashaqadiisa agteeda fi lfardi faradkii salaadii faradka ahayd dii la awoodi waayo markaa in loo istaago istaaggii la awoodi waayo oo mashaqa ay ka timaado fadhi baa marka lagu fudaydiyey iyo wa fi nafli sunnooyinkii muطlaqanba sunnadiina in fadhi lagu tukado muطlaqan baa la baneeyey ayb oo iyada marka maxaa saas loo yeelayna culimmada waxay yidhaahdaan waxaa saas loo yeelay dadku inaynan ka wahsanin oo ay badsadaan sunnada iyo daacaadka calaa-i saasuu leeyahay wa qasru salaati salaada gaabinteeda fi safari lagu dhex gaabiyo safarka dhexdiisa waaljamcu jamcin bayna salaatayni labada salaad la jamciyo wanaxwu daalika iyo wixii lamida ah waxyaabahaas oo kale ah oo min rukhasi safari naxwihaa safarka ruqsooyinkiisa iyo wixii lamid ah wa min atakfiifaati waxaa ka mid a ah takfiifaadka aydan noqoday acdaaru اljumcati waاljamaacati jumcada iyo jamaacada cudurdaaradooda wa tacjiilu zakaati zakadoo la hormariyo tacjiilu zakaat marka waa takfiifu taqdiim takfiifu taqdiim wax kalema idin dhig wa qasru الsalaati fi الsafari wa min atakfiifaati ayضa acdaaru اljumcati waاljamacati baa ka mida watacjiilu zakaati baa ka mid ah zakada oo la dedejiyo waqtigeedoon la gaarin in la hormariyo limaslaxati maa wاtakfiifaatu fudaydin fi lcibaadaati cibaadaadka la fudaydiya dhexdooda wاlmucaamalaati wاlmunaakaxaati wاljinaayaati mucaamalaadkii iyo munaakaxaadkii iyo jinaayaadkii iyo waxyaabahaas oo dhan ayb wa min atakfiifaati takfiifaadkii waxaa ka mida buu leeyahay wa min atakfiifaati اlmuطlaqati wa min atakfiifaati اlmuطlaqati takfiifaadkii muطlaqa ah la sii daayay waxaa ka mid a furuud اlkifaayaati furuud اlkifaayaatka waxyaabahan marka laga dhigay qeyb hadday samayso kuwa kalena dembiga ou ka dhacayo waa takfiif wasunaan ayb wa sunanuhaa wa sunanu lkifaayaati sunnooyinka hadday dadka qeyb ka sameeyaan ee qeybta kale sunno ahaanba ay uga dhacaysa xataa ila sunnadu laftirkeeda axkaamta takliifigay ku jirtaay wاlcamalu bilmadnuuni iyo ashyaada daniga in lagu camal falo yani wax aadan hadda yaqiin ma ma heli kartid yaqiin maanta dani unbaad haysaa waa lagu ruqsayey inaa ku camal fasho maxaa ka mid maalan qibladii yaqiin uma haysid intaad dadaashay dadaashay yaad dani qaalibaa ku tukatay waa ansaxaysaa ninka mujtahidka muxuu ku shaqeeyaa masaa-isha ijtihaadka ku dhisan dani qaaliba waa ijtihaadayaa dadaaluu samaynayaa intii ay dadaalkiisa uu gaarsiiyo dani qaaliba marka xugun uu gaaraa xataa hadduu xukunkaas khalad yahay majuur waay isaguna hal ajaru leeyahay limashaqati liilaaci cala alyaqiin maxaa sidaas marka waxyaabaha la malomaleeyo in lagu camal fala maxaa loo fudeydiyey limashaqati liilaaci iilaaci mashaqadiisa mashaqanimadiisa cala alyaqiini la yaqiinta korkeeda la ilaaco ayb walaysa waajibun biliqtidaari walaa muxaramun maca airaari walaysa waajibun waajib ma ahaanin biliqtidaarin awood la-aan qudro la-aan walaa muxaramun muxaramna ma ahaanin ay laysa muxaramun muxaram maca diraarina ma ahaanin daruuro lala qabo iyadoo idiraar iyo daruura ay jirto wax muxaram ama jiraan haygaas halkan marka wuxuu rabaa isagoo laba qaacido camalu ka dhigay walaysa waajibun biliqtidaari walaa muxaramun maca adiraari waxay soo hoosgelayaan marka kuwaan qaacido kaloo iyada marka la yidhaahdo addararu yusaal lianna shay loo baahan yahay oo daruuro loo qabo nafti u go ayso waa xaaraam haddii la yidhaahdo meeshaasi marka waxaa ka imaanaya darar in la keeno sharciguna dararku waa zuuliyaay ma keeno dararkan waxaana asal u ah xadiidkii laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar ayb ayb qaacidadan marka waxaa ka si kale haddii loo dhigana midda dambe waxaa la yidhaahdaa oo aad dadku u yaqaanaan addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat daruuraatku waxay banneeyaan wixii layska nahiyey oo layska reebay xaaraanta ah ayay banneeyaan ayb marka qaacidadaas addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat waxay soo hoos gashaa ogow adararu yuzaal qaacidada addararu yuzaal ayay soo hoosgelaysaa lianna haddii la yidhaahdo maxduurkii ha layska ilaaliyo iska ilaalintiina uu xaalad adag iyo naf inay go-do iyo ay ka ratibmayso waaba dararow noqona marka taasna sharcigu ma faraayo ee sharcigu dararku waa zuuliyaa macnuhu marka saas ayb masaa-il badan baa marka ka farcan maysa meeshaan marka masaa-isha ka farcan maysa waxaa ka mida eh, araddu bilcayb shaygii markaa la gatay ceeb haddii laga arkay in la celi karo leanna waa darar wa jamiicu anwaaci alkhiyaar anwaacda khiyaarka oo dhan qaacidadaanu ay soo hosgelayan adararu yusaal khiyaaru majlis ha noqdo khiyaaru shardi ha noqdo khiyaarulcayb ha noqdo kulluhu waxay soo gelayaan adarar yuzaal lianna haddaan khiyaarkaasi jirin dararaa imaanayan dadku waa isku dhiboonayan waxaa kaloo qaacidadan soo gasho xajriga baabka xajriga xajriga sidaad ogtihiin qaarna waxaa weeyaan qofka waaa tasarufkii baa laga sharaa oo laga manciyaa linafsihi qaarna waa ligayrihi ayaa loo sharaa labadooduba dararaa ka imaanaya cunug yar oo agoona ah oo eh, eh, lix jir ama toddoba jir haddii aabbihiis hal milyanoo dollaro uu uga tegay qaada haddii la yidhaha maalkaagii waa la dhaho tasarufkana loo daayo waa iska gubaya hadduu doono isagaa marka darar oo ugu jiraa waa la xajiriyey marka maalkaa loo haayaa la yidhi ninka haddii dayn lagu yeesho oo dayntiisii raasumaalkii kala bataan tasaruf dambe waa laga celiyey ilaa dayntaas la gudaayo yaa limaslaxati man dadka kule daynta waxaanoo dhan marka xajrigana kanay ku dhisan tahay darar yusaal ayb shufcada laba ninoo shirko ah maal ka wada dhexeeyo xuduud aan kala lahayn ninkood inuu maalka iska gado isagoon kan kale u sheegin qaybtiisa nin kale ka gado sharcigu wuxuu ka keenay ninkii ninka cusub lacag int lacagtiisa inta loo celiya bax la yidhaahdo maxaa dhacay dararaa ku jira haddii ninkaan ninownan rabin deris looga soo dhigo oo maal uu la yeesho hadhow waxaa laga yaabaa inay isfahmi waayaan oo dhib uu ka dhaco adararu yusaal waayo iyaduna nacam ayb qisaastii baa ka mid a naf dhan baa la goynaa nacam nin naftiisaa la goynaya maxaa loo goynaa liajli naf uu gooyey haddii aan sidaas la yeelin dararaa imaalahay nacam adararu yusaal kanaa la dilaa wax dilay xuduuddii waxaasoo dhan halkaasay soo gelaya nacam mushrikiinta dagaalka lala dagaalayo iyo buqaadda dadka marka yacnii imaamku marku la dagaalayo dad marka ku jabhadeeyey oo amnigii khalqal ku ah marka uu la dagaalayo waxyaabahaasoo dhan marka dararu yuzaal un waay waxaasoo dhan fasqu nikaaxi bilcuyuub nikaaxi waa soo gelayaa fasqu nikaaxi bilcuyuub ceeb hadday timaado nikaaxi ay ceeb ku timaado waa la waa la fasakha ama marad musmina yimid oo ama marad yacnii waali iyo judaam iyo cuduradan aadka u dardaranoo qofka qofka kale us ula noolaa karin timid fasqi baa imaanaya ninkii baan dhiibaynin nafaqadii naagta ma siinayo darar waayo waxaasoo dhan halkaanay soo gelayaan ayb markaa wuxuu leeyahay walaysa waajibun waajib bila qtidaarin awood la ma ahaanin ayb qaacidadan marka shayga waajibku wuxuu waajib noqonayaa laba shay qofku markuu og yahay waxaan inay waajib yihiin koo waa inuu cilmi uu leeyahay waxa hadduunan ogeyn ma lagu ciqaabayo waajib buu ka tegey ayb kan labaad waxaa weeyaan qudro inuu leeyahay markii cilmigiina uu hayo awoodna waajibkii uu ku sameeyo uu haayo hadduu ka tago waa loo ciqaaba markaa ciqaabu mutaysana haddii laakiin uu isdhibo ka waran marka uu casiimada qaato ayb hadda qudradii isaga ma haayaba laakiin isagii baa isdhibay wax dararana ma keenayo taasoo kale marka waxay la mid tahay ninkii kelimatulkufri inuu ku dhawaaqo lagu qasbay waa diiday daruurow haystaa waa ku dhawaaqi karaa mashaqaa u timid haddana laakiin waa diiday inuu kufri ku dhawaaqo dilaan ka xigaa buu yidhi waa la dilay ninkaasima waxaa laleeyahy naftiisiibuu gooyey oo nin baktigii cuni waayey buu la mid yahay maaha ruqsada noocaas oo kalea marka waa iska mubaax awal mubaaxay ahayd haddana marka haddii uu sidaas yeelo oo uu diintii iska qaato ou diido inuu gaalnimo weligii ku dhawaaqo sidaas uu ku dhinto casiimadaas uu qaatay ajar badan buu ka helanayb marka iyada laftirkeeda marka walaysa waajibun bilaqtidaarin waajib kuma ahanaa laga hadlayaa kama ansaxaya maahan ahan ogowna dad baa marka waxay isku qaldaan sixadii iyo wujuubkii iyo waxbay isdhex daadiyaan marka qofka waxaa laga yaabaa shaygan isagoon waajib ku ahayn inay ka cibaadadaanu ay ka ansaxaysa haddii marka wixii uu sameeyo bilaa qudraad waxaan samaysay waaba dambowday mis mis laazimayaan labadaas nacam bilaa qudraad samaysay waa dambowday wax laazimaya ma waa ogtihiin halkii nina galay ee ummaddii faraha badnayd dhexda ka galay xilligii abu ayuub alansaari ay yidhaahdeen ninkan haadaa alqaa nafsahu ila tahluka waa istahlukeeyey ninkan ee abu ayuub uu yidhi war tahlukada saad u taqaanaan ma aha aayaddii u fasiray ninkan marka awood uma haayo intaasoo dada yacni uu ku dhex galo awood uma leh ayb oo hal qof waaye waajibna kuma aha inuu dalaq dhex yiraa uu la dagaalamo waajib kuma aha laakiin hadduu isagu sameeyey ou jeclaysta saas ma laga celinayo ama yacnii xaaraan baa ku dhacday iyo ma la dhahayo ayb waa ninka marka dagaalamayaan ka hadla isaga dagaalamaya ayb marka wujuubkan marka imaanaynin waay wujuubkaa qudro ku xiran haddii marka qudro iyadoo ay taalo cilmina yaallo waajibkii laga taga markaas waxaa la ninkan shay waajibuu ka tegay marka dembi buu mudanaa ayb walaa muxaramun muxaramna ma ahaanin maca diraarin daruuro lala qabo iyadoo ay daruura taagan tahay muxaram wax shaygaas marka muxaram ma noqonayo ka wadaa qaacidadan marka adaruuratu tubiixu lmaxduuraat shardi bay leedahay iyo daabi shardigu waxay yidhaahdaan bishardi cadami nuqsaanihaa canhaa bishardi cadami nuqsaanihaa canhaa maxaa laga wadaana mafsadada xaaraanta ku jirto xaaraana halkan taalla soo maha waxaa lagu yidhi shaygan xaaraan buu awalkaa ahaa daruuraa timid daruuradii marka xaaraantan bay kuu fasaxday soo maaha waxaa la ysku fiirinayaa marka daruuradaas haddaad xaaraantan iska dayso mafsadada imaanayso iyo haddii aada korto xaaraantan mafsadada imaanaysa labadooda yaa badan waxaa qasaba marka inay yaraato mafsadada xaaraanta la koraayo amaa haddayba badan tahay xaaraantan la koraayo mafsadada ka dhalanayso hadday ka badan tahay middaani addaruuratu tubiixu lmaxduura marka qaacidadii meesha waa ka baxee daabitkeedaa la waayey alxaafid alcalaa-i saas uu leeyahy majmuuc lmudhabka misaalkeedana waxaaba ka mida nin baa adigu ku ikraahay xabaduu kuu qaatay madaxuu kaa saaray wuxuu ku yidhi ninkan muslimkee waxba aan geysanina kaa soo horjeeda dil haddii kale adaan ku dilaa buu ku yidhi mafsadat اlqatli iyo yaa daran baa laleeyahay marka mafsad naf aan dembi gelin oo muslimada in la dilo qofkan uu dilo qatligii mafsadada ka dhalanayso iyo mafsadada ka dhalanayso war ma raba ninkan hadduu yidhaahde isagan la dilo markaas oo isaga uusa isdiline gacan kale ay dishay labadan mafsado marka yaa yaa in yaa daran labadooda waxaa daran qof kale in la dilo midda ah ruux kaleoo muslima oo adiga naftaadoo kale qaba inaad adiga gacantaada ku disho nacam oo dilkiisa la baashirto iyo nin kale adiga inuu ku dilo labadan mafsada midan baa daran addaruuratu tubiix lmaxduura marka ma jirto ayb oo qofku inuu yidhaha ani daruura ii geysa inaan qofkaas muslimkaa soo dilo wax daruuraa haddii labadiina mid la dilaayo adiga gacantaada intaad mid kula baashiri lahayd adiga nin ha ku dilo isoo kaa gardaran maxaa yeelay middan dambe waa laysku khilaafay nin hadduu kuu yimaado xabad kuu soo qaato naftaada ma u dhiibaysaa ma isa sallime mase inaad dagaalanto iska dhicisaa waajib ah mase waa sunno mase waa mubaax khilaafa ku jira waana macruuf marka mas'ale khilaaf ku jira mafsadadeedu iyo mid mafsadadeedu ay raajix tahay oo bilaa khilaaf ah ayuhumaa yuqadam marka tee la hormarinaa marka mafsadadeen la ilaalinaa midda aan khilaafka ku jirin ma la fahmayn ayb qof muslima ah adiga inaad dishid wax khilaafa kama taagna inay dembi tahay laakiin adiga hadduu ninku qabsado oo naftaada dhiib waa ku dilaa uu ku yidhaha inaad isdhiibtoodan la dagaalamin inaad la dagaalanto waa shay marka qad waxaa ixtimaal geli kara khilaafna uu ku jira man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid laysa calaa ilaaqihaa iyada laftirkeeda yani waxaan ujeedaa wujuubka wujuubkeedu maahan mulaq maahan ayb tafaasiil fara badan baana ku jirto axaadiidta rasuulkana qaar waxay tilmaamayaanba qofka inuu isdhiibi kara kun ka khayr ibni aadam iyo kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil iyo meeshaan marka ixtimaalaa yimid ninkaan adiga ku dilaayo laakiin ninkaan adiga aa ah u gacan qaadaysa wax itima wax ixtimaala male marka addaruuratu tubiixu lmaxduura marka la leeyahay laabudda mafsadada daruuradan haddii la la la laga eh, xaaraantan haddii la koro iyo haddaan la korin oo casiimada la qaata labada mafsada imaanaysa hadba tee badanaa la fiirina nacam midda badan ayaa laga leexanaa midda yar baana la koraa nacam zinada iyado laftirkeeda culammadu waxay yidhahdaan baabkaani gelay shaaficiyada nacam haddii gabar inuu kufsado lagu qasbo waa lagu dila haddii kale zinaysaa gabadhan muslimadda maalan ama qofkan xaaraanta kaa ka zinayso waxay leeyihiin zinada layskuma khilaafin xaaraantinimadeeda iyada laakiin adiga inaad isdhiibto iyo inaad dagaalanto waxaa ku jira axkaam kala duwan baa ku jirta shay marka xurmadiisu ay mutayaqan tahay shay xurmadiisu aynan mutayaqan ahayn ma loo koraayo walidaalika ikraahu ma gelaayo qatliga qof muslim la dilo iyo zinada iyo ikraah ma gelaayo ayb culamada qaarna waxay dhahaan zina maba laga suuraysa karaba ikraah ayb ilaa wixii markau galo ou aado ikhtiyaarkiisana waa ku jiraa un ayb marka sida looga suuraystaa ikraahu waa dhib badan tahay ayb taas marka qaacidadeeda marka bishardi cadami nuqsaanihaa canhaa taasay ku dabdisan tahay dadku iska dhahaan adaruura tubiixu la yidhi ayb iyay iska leeyihiin laakiin waxa ku xiran oo yacni eh, axkaama ma fahmayaan ayb xataa dad kutub akriyo ama cilmi u nisbo sheegtaan fahmaynin banaan ayb oo iyagu waxay ka fiirinayaan keliya yaa weyn ay leeyihiin zino iyo qat iyo yaa daran iyo iyo iyo iyo mar haddaa qatli ka baaqanaysa zinana aad gelaysid zinada galaa karoon ay ku leeyihiin meelo kaleo aan culammada wax ka fiirinay fiirinayn iyo dad ugu cudur daaraya arkaysaa ummado dad laynayaan oo ama dad yacni muslimiina in looga duulo agtooda oo dad naaga ilmo dad muslimiina waxba gelin waxba aan galabsanin dhulkooda in lagu duulo oo dagaal lagu qaado ayay suuro gelin lahayeen maxaa dhaca marka la yidhahn daruuraa nagu xambaartay leeyihin oo daruurada waa maa annagaa haddii kalena lagu soo duulaan war adiga inaad dadkaagii dadkan aa ilaalinayso iyo kuwaan dilkooda aad aad yacni wax ka yeelaysa ama aada yacni sababka as-aasiga a ah ugu noqonayso miyaa kala badan iyaguna maa kala fiicanna marka waxyaabahaas oo kale qofkaas soo dil iyo daruuro ma gasha haddaana annaga dilin dad kalea dilaayaa lagu leeyahay haddaana annaga dilin gaalada iyagaa imaanaysa iyagaa dilaysa marka inaan anaga laynaa inaan anagii laynaa karoonu ku leeyahay taas marka ma saxsana meel kuma laha ayb xaafid alcalaa'i wuxuu yidhi middan dambe waxaasiluhaa yarjicu ilaa taxsiili اlmasaalixi aw taqriiriha bidafci اlmafaasidi waاxtimaali akhafi اlmafsadatayni lidafci acdamihimaa addaruuratu tubiixu lmaxduura xaasilkeedu saas waayuu yidhi majmuuc lmudhabka ayb qaacido kalea marka daba taal sharax aan fiirin qaala اlmualifu raximah اllah wahaataani qaacidataani cadiimataani laba qaacido waaweyn weeyaan tan dakarahumaa shaykhu اlislaam wagayruhu shaykhu lislaam ibnu taymiya heyrkiis baa sheegeenuu yidhi waitafaqa alculamaa'u calayhaa culimmaduna way isku waafaqeen fa ina allaha farada alleh wuxuu farad yeelay calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda uu ku farad yeelay faraa'ida faradyaalo waxyaabo faraa'id ah waajibaad wa xarama calayhim muxaramaatin waxyaaba la xarimayna wuu ka muxaramaadna waa ka xarimay fa idaa cajazuu hadday caajizaan camaa amarahum bihi waxau amray uu ku amray wadacufat qudaruhum awoodahooduna ay daciifaan canhu kaas waajibka ay ka daciifaan lam yuujib calayhim kuma waajibinin lam yuujib ilaahay ma ku waajibinin calayhim iyaga korkooda ficla maa shay ficilkiis lam yaqdiruu calayhi aynan karaynin bal ee asqadahu canhum waa ka ridayo waa ka tuuray wamaca haadaa iyadoo saa jirto idaa kaana lahum acmaalun acmaal hadday leeyihiin qabla wujuudi hada almaanic maanicaan hadda looga rafciyey wujuubka hortiis hadday acmaal awal hore u lahaan jireen fa innahu yujrii ajrahaa ajrigeedii ayuu u socodsiinayaa calayhim korkooda tafadulan minhu tacaalaa dhaqaalayn oo xaggiisa ka ahaaday uu dhaqaalaynaya ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay mashaqadaani intaysan kugu imaanin ka hor qudra la-aantan wixii ka horreeyay haddaad nin fiican ahayd oo cibaadaadkan samay jirtay markii jiro kugu timaado ama dhibaato waajibkii alla qabo weysay ay timaado ajirkii horaa laguu dhigayaa wa hada min fadli illaahi wkadalika xarama calayhim ashyaaءa ilaahay ashyaa buu ka xarimay sidoo kale ximaayatan lahum ilaalin ou ilaalinayo iyo wasiyaanatan dhowrid ou dhowrayo wajacala lahum wuxuuna u yeelay fi lmubaaxi shaygii ou u baneeyey fusxatan ayuu u yeelay waasacnimo can ilmuxarami shaygii muxaramka iyuu ugaga yeelay yani wuxuu ka rabaa inuu ku yidhaahdo <clears throat> ilaahay ummaddaani wuxuu ku wuxuu u ruqseeyey oo u baneeyey wax fara badan oo mubaax ah ood uga maarmaysidba xaaraanta iyo xalaasha xalaashaa badan <coughs> waxyaabahan marka mubaaxa ah ayaa waasacnimo ku jirta aada kaga waasac noqonaysid xaaraanta ayb ayb wamaca haada iyadoo marka kan lala qabana ida dara ida ida dara alinsaanu insaankii hadduu u dhibaatoodo ila lmuxarami shaygii muxaramka ahaa jaaza lahu ficluhu inuu sameeyaa u bannaan marka ayb jaaza lahu waxaa u bannaan ficluhu xaaraanti inuu koro faاdaruuraatu daruuraatku tubiixu lmaxduuraat shaygii maxduuraa waxyaabihii la xarimay bay banneeyaan ka akli lmeytati baktiga cunistiisao kale wa shurbi اlmaai الnajis biyihii najaasta ahayoo la cabo cinda daruurati daruuro agteeda nacam way ku miaaliyaan isagoo wax maalan baa wax uga margadeen biyo ma hayo wax kale ma haayo shay marka ama biyo najaasa meesha yaallaan ama biyihii najaastaee meesha yaallaan buu cabayaan uu ku cabaa waana ku dejinayaa marka ha dhinta ma la dhahaya khamri baa meesha yaallo waa ku cabayaan qab buu ku siinayaa nafsadiisii horta ha noolaato hadhowna ha iska dhaafo khamradaas uu cabayna marka daruura kaliftay ayb wajawaazu wajawaazi maxduuraati اlxaji xajkii waxyaabihii xaaraamta ku ahaa bannaanaanshadoodo kale wagayrihi iyo hayrkiis cinda daruurati daruura agteeda xajkii baa ku guda jirtaa tintii injir gashay waa ku rafaaday inaad iska xirtaa kuu bannaan hadhowna bedel iska bixiso shaygii xaaraanu ku dhacay ma la dhahayo markan walaakin yajibu waxaa waajibaya anlaa ya'huda inuusan qaadanin min almaxduuri shay xaaraan ah ilaa biqadri daruurati daruurada qadarka ay u wacaysa maahane daruuradu intay la eg tahay maahane wax kale yaanu ku qaadanin falihaada qultu saa darteed waxaan idhi buu yidhi marka wa kullu maxduurin maca adaruura biqadri maa taxtaajuhu daruura wa kullu maxduurin shay kastaoo maxduur oo muxaram ah maca adaruurati kaas oo maca adaruurati daruuro maceed ah biqadri maa kaa-inun wuxuu ahaanayaa kaasi biqadri maa shay qadarkiis taxtaajuhu daruuratu ay u baahan tahay daruuradu inta ay daruuradu u baahan tahay buu ahaanayaa shaygaas markaoo xaaraantaasi waxay ahaanaysaa jiraysaa inta daruuradaadu leeg tahay tanna marka qaacido kale waayo waxaa la yidhaahdaa addaruuraatu tuqadaru biqadariha addaruuraatu tuqadaru biqadarihaa daruuraadku waxaa lagu qadaraa qadarkeeda waa dhibaataysan yahay bakti baa u yaallo baktigaasi marka int intee in la eg ka cuni karaana intii ruuxdiisu ay ku taagnaan karto maa yasudu bihi ramaqahu waxa uu ku daboolaayo noloshiisaas arrin baa lagala tashtay maalan arrintaa arrintaa baan rabaa ka warran baa layidhi oo maalan waxaa la yidhi qofaan rabaa inaan la shirkoobo bal qofkaas iiga warran hadda qofkii isagoon joogin inaad wax ka sheegto xaaraanay ahayd soomaha qiibay ahayd oo xaaraanay ahayd hadda laakiin daruuraa keentay xaaraantan marka waa la koraa daruurada darteedaa loo korayaa laakiin qadarkeena qadarka inta qofkaas uu rabo bis daruuradaa qadarka ay la eg tahay bisaa ku koobnaanaysaa oo maalan maxaad leedahay ninkaan ni ani waxaan ku aqaanaa nin maalka aan ka xalaal meeranin inuu yahay bis nin tuuga inuu yahay ammaano aan lahayn bis intaas nacam shaqo kale oo aan su-aashaas khusaynin haddaa ku darto intaas dambe waa dembiyay noqonayn ayb oo aanba lagu dirin maalan maal baa laga hadlaaya markaasaad waxaa sheegaysaa ninkan waa zaani waa zinaystaa ninkan waxaasuu sameeyaa aan shaqo ku lahayn baabkan maya wacalaa hada marka masaa'il اljarxi watacdiilna saas sakaawi sida uu leeyahy fatxulmugiidka eh, iyo eh, ibnu daqiiq ilciid laftirkiisa macnahaas camal u sheega daruuraa keentay jarxiga iyo tacdiilku waa inuu daruuradiisa joogo nacan wax lagu shahacaba maahan marka nacan ayb iyo qofaan uba baahnaynba nacan oo hadda baahi aan u qabin haddaad maanta dhan iskaga sheegto ama meeshii hal eray ama laba looga baahnay toban haddaad samayso waa khatar nacam dad marka waxaa jira ku banaysto jarxiga iyo tacdiilka xaaraan oo dhan ku bannaysta ayb daday waxay ka sheekeynayaan guryahooda iyo xaasaskooda iyo waxay ku dhaqmaan markay gurigooda joogaan iyo qof uga sheekeynayo nacam maxaa dhaca marka la yidhaahdana waxay leeyihiin jarxiga iyo tacdiilka diinta oo ogoshahay nacam ayb qofkan waxaa la yidhi marka hadduu faasiq yahay ama hadduu mubtadic yahay wuxuu gurigiisa ku sameeyay dadka ushaag maa miyaa lagu yidhi adiga nacam mase waxaa laguu baneeyey wixii diinka quseeya keliya inaad dadka ugaga digto wixii marka digiddaas yacni aada uga baqayso inay ku dhacaan marka ay halis u galaan ayb ba iyo ta haddaadan aqooninsa adiga baabkaas maadaaba iskale qaaraa marka waxay ka dhigeen min almasaa'il الظaahira ayb waxay ka dhigeen war salaad duko war soonka waa waajib oo kale ka dhigeen nacam markaasay yidhahdeen nin walbaa sheegi kara nacam ayb nin walba se u sheegi karaa waxaan wax ku tacalluqo xalaa wax ku tacalluqo waxaa weeyaan sunno iyo bidco iyo yacni waajib iyo sunno iyo xaaraan iyo wax ku tacalluqayo waay oo faraha la gelaayeen ayb masaa-il daqiiqa waayo ahalkeeda in loo dhaafo dadkaas iyagu xataa hadday ku gafaan hal ajar un bay helayaan kan kale laakiin maxaa wada isaga ayb kuwa aan wax qawaacid wax lagu kala sooco iyo waxaan waxay ku socdaan iyo aan kala aqoonina iyaga marka ushi iska qabsadeen ayb markaasay leeyihiin ta shucbaba wuxuu dhihi jiray naqtab lilaahi saaca kaaley ilaahay dartiis aan hal saac waxba xamanno shucba goormau saas yidhi markuu shucbo noqday uu yidhiye ayb e markuu yaraayo ilmaha ahay mau saas dhihi jiray isaga ayb marka cajiib waay wax yaar haddii wax laga weydiiye culummada hala weydiiyo le waxaan ani ma aqaano umuurahan kalena ma u celinayo waxba ma ogu leeyahay dadkan sunno iyo bidca isaga daran iyo wale iyo bere ma yaqaanaan iyo waxaasuu daldalaan ayb isagii marka yaa walaha iyo beraha baray iyo sunnada iyo bidcada meeshan uu ka soo bartay xaggee waayo ayb qofka waxaa fiican cilmigu markuu baahi u qabo sidiisaas uu u socdo u socdo u socdo inuu ku gaaraa fiican jarxiga iyo tacdiilka booskiisa inaa ugu tagtaa fiican intuu kuu soo hormari lahaa cunug yar oo hadda dhashay haddii la yidhaha hilib ha la siiyo ha loogu roonaado waa la dilana laakiin haddii la yidhaahdo ha looga bilaababa iyo waxyaabo aysan xalli karin kitaabka barbahaariga oo kale maalan lasoo qaaday hadda ugu hor ah suuqa laga soo qabtay ayb markaasu wuxuu ku arkay ilaaqaad waaweyn ilaaqaadkii sharax iyo waxay u baahan yihiin dawaabid ma loo sheegayo hadafku waxay tahay keliya un koox kooxa waxay rabtaa inay dadku afkaar u xaraysato dad kale marka ku rabtaa inay suuq uga bixiso kitaabkiaa la soo qaaday biduuni dawaabit wax kale laguma sharxanin culummadii say u fahmeen lama fiirinin intii unbaa lagu qaaday bis naam cunugii yaraa marka muslimkii dhammaayo wuxuu u qaadaa marka colaad intii gaalka uu ka beri noqonayo kaleu muslimka ka beri noqonayo allahu lmustacaan fasaad cariid ah waay waxaas marka manhaj salafna ma la dhaho kaasoo kalena ayb qofku marka inuu diinka hoos ka bilaabo saas u socdaa fiican caqaa'idka kutubta caqaa'idka iyo manhajka salafku kutub hoosay leeyihiin iyo kuwo waaweyn oo kale kuwaas waaweyn marka ama idlaaqaadka ku yaallaan maxaa looga bilaabaya de maaha inaan leenahay marka barbahaarigu waa qaldan yahay waxaas maaha waxaan sheegaya barbahaarigu sharax fiican uu u baahan yahay iyo dawaabit fiican shay walbaa daabitka uu leeyahay iyo shuruuddiisa haddaan lagu sheegin si qaldanaa loo fahma baciidna maa qur-aankiibaa si qaldan loo fahmo xataa oo dadka qaar ay u fahmeen nacam barbahaarigu qur-aanka kama khayr badna nacam mana la mid aha qur-aan nacam soo ma fahmin marka wuxuu u baahan yahay sharx fiican u baahan yahay nacam iyo qofkii markuu gaaro ahal u noqdo in loo akriyo nacam ayb ruux laga yaabo yacni shuruudii laa ilaha illa allahuba aan wax badan ka fahamsanayn oo adiladeedii aan ka aan ku sheegi karin haddii halkaa looga bilaabo hadafku wuxuu noqonayaa dad waxaa jira kutubta u akriyo hal hadafoo mucayan oo markaas ay leeyihiin bis markaas maanta dhan kitaab ku celcelinaa ku celcelinaa koox walbana waa qabtaa saas oo kale nacam kutub noocaasaa jirto oo koox walba marka ay mar walba akrinayaan kutubka iyo sheekha alifay ma qaldana marka laakiin kutubka haddii qarad juz-i ah laga yeesho waa dhibaata nacam oo wax soo gelaya wax kalena aan la ogeyn waa badan yihiin marka nacam maalan kuwo qof waxuu akrinaa maalan kutub kutubtu kutubu axfaadi sheikh اlislaam ibni taymiya oo kale ayb oo iyagu ilaaqaad laga yaaba inuu ku yaallo kufrisiin iyo waxyaaba noocaas ay ku taallo ilaaqaadkaas marka haddaan sidii saxda ahayd loo fahamsiinin qofka muxuu ka qaadaa marka dadka dhan inuu gaalaysiiyo muslimka marka dambena shiika uu akrinayo gaalaysiinayb marka kutubtaasaa xun ma lihin kutubtu waa kutub culamo aliftay si saxa u alifeen laakiin waktigii la akrin lahaa iyo sidii loo akri lahaa bis waay waxaan ka hadlaya ayb ayb marka wuxuu leeyahay wakullu maxduurin maxduur dhammaantiis shay kastaoo la manciyey maxduurka oo maca daruurati daruuro maceed ah biqadri maa kaa biqadri maa kii qadarkiis ayuu ahaanayaa oo ahaaday taxtaajuhu ay u baahan tahay adaruuratu daruurada intay u baahan tahay ayb asalkan marka umuura ka baxaysa marka waxyaabo ka baxbaxayaa jiro ayb umuuraha ka baxaya waxaa ka mid a bayculcaraaya oo kale bayculcaraaya bayculcaraaya kutubaha cumdaha iyo buluuqa iyo waa laga yaabaa inaad ku aragteen asalkeeda marka waa rukso bayculmusaabana ayaa laga soo istinooday suuradaas oo cariyada ahaa la banneeyey asal waxay ahayd miro dhulka yaallo miro geed saaran inaan lagu gedi karinay ahayd laakiin khamsatu awsuq wixii ka yar timir geed saaran iyo mid dhulka taal in la ysu gado waa la ogolyahay markii horena waxa loo baneeyey waxay ahayd dadka fuqarada ah fuqarada marka daruuro iyo baahi ay qabaan laakiin fuqarada maa lagu koobaa marka aqniyada iyo dadka xoolaha haysta iyada iyada ma u banaana miya way u banaan tahay iyada ataa iyaga xataa qaacidadii marka adaruuratu tuqadaru biqadariha waa ka reebay marka masaladan nasaa kusoo arooraysaa qofkiioo qani ah oo waxhaysto awood heli karo ayaa loo ogolyahay inuu bayculcaraaya ku dhaqmo daruuradiina haddaba qadarkeedii ma taa la ogow ninkan xaaja ma hayso baahi ma qaba isagan ayb sida asaxa ah waxaa weeyaan hani iyo faqiir labada waa waa laysaga ogolyahay ayb shaarixu marka wuxuu yidhi ay falaa yaziidu ayb ay falaa yaziidu calaa maa taxtaaju ilayhi daruuratu ka ziyaadin maayo waxa ay daruuradu u baahan tahay bal idaa zaalat daruuratu daruuradu hadday zuusho wajaba alkafu in laga joogaa waajibayso can ilbaaqi inta kale ayb wajaba alkafu ayaa waajibayo in laga joogo can ilbaaqi intii daruuro ahaan ku banaanaatay maahan inta kale in laga joogo fayakulu fi lmeytati baktigii wuu cunayaa wanaxwihaa iyo wixii la mida biqadri maa intii in la egoo kale yuziilu daruurata daruurada zuulinay zuulinaayo wixii inta daruurada zuulinaysoo kale unbuu cunayaa wa marka ayb dhaacido kalea marka ku jirta baabkan inta aanan ka bixin in la sheega muhiim ay tahay oo waxaa la yidhaahdaa addararu laa yuzaalu bidarar addararu yuzaalan ka hadlayna ma ogtahay addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyaad marka ogowna aلdararu laa yuzaalu bidarar maalan qofkii waa dhibaataysanya baahi baa hayso wuxuu cuna ma haysto cuntana ma leh qofka marka mudarka ahee dhibaataysanoo wuxuu cunala nin kaloo dhibaataysan isaguna cunto ou haysto ruuxa ku cesho rabo inuu cunaa uma banaano nacam lannahu maxaa yeele yuziilu darara bidarar isagii wuxuu cuno ma haysto qaniina ma leh nacam nin kale ayaa isaguna saasoo kale waaye wax yarow soo helay ruuxa uu ku ceshto inuu ka xooga maaha intaas ee markaas uu yidhaahdo adaruuraatu tubiixu lmaxduuraat ninkaan inaan xooga xaaraana iga ahayd laakiin hadda daruura keentay maya liannaka tuziilu darara bidarar naam qaacidada waa diidaya addararu laa yuzaalu bidarar naam qaacido kale marka waa taas dhib baa isaga markaa ku dhacay darar baa helay ilmihiisa inuu cuno uma banaana nacam lanna waa darar kale iyaduna nacam ayb taasay marka ku miaaliyeen jirkiisa inuu cunana uma banaana ayb bakti iyo ha iska raadsado iyo wax kale nacam ayb laakiin inuu darar kale darar uu darar kale ku zuuliyo maya nacam ayb baktigu ile hadda isagu waaba ruuxdii waa ka baxday darar kale male isagu nacam maogtahay ayb adararu laa yuzaalu bidarar marka qaacidadaas iyadana saas laakiin waxay leeyihiin qaacidadaas waxaa laga soo istinoonayaa iyadana maa low kaana axaduhumaa acdama dararan labadan darar midaa weyn midna waa yeryahay ayb ay markaa maxaa la sameynaa marka waxay leeyihiin marka laabudda min annadari liakhafihimaa wa aqladihimaa alla fiirina markaasaa waxaa la sameynaa marka midii yaraa le iska dararka yarkaa dhib male marka ayb inta dararka yarkaa la koro kii weynaay si meesha looga bixiyo waa ay iska bannaan tahay qisaasta iyo xuduudda iyo qitaalulbuqaad iyo qaadicu dariiqi iyo dafcu saa'ilka iyo kullina macnahaasi ku bannaan yihiin ayay dhaheen ayb qaacido kale iyadana baabka ku saabsan alxaajatu idaa camad kadaruurati alxaajatu idaa camad kadaruurati ayb waxaa jira waxa la yidhaha daruuraad iyo xaajiyaad iyo taxsiinaad iyo waxyaabahaasaa jiraan ayb daruuro sideeda waxaa la yidhaha waxa qofka gaarsiiyo xad xaaraanta inuu hadduunan qaadanin oo halaagsamaayo taas waa taas xaajana waxaa la yidhahdaa ma halaagsamaayo ayb haddii uunan xaaraantaas cunin laakiin mashaqo daran baa ku dhacaysa xaajo iyo daruura haddi saasay ku kala baxaana ogow daruurada haddii aadan qaadanin waa dhimanaysaa xaajadu laakiin ma dhimanaysid dhib badan baa laakiin kugu dhacayo naftii baa cudur daran baa ku haleelaayo inkastoo ruuxda aysan kow kaa dhehaynin ayb taasoo kale marka middaan dambe xaajadu hadday caam noqoto daruuray la mid noqona iyadana alxaajatu idaa camat kadaruurati mihaalkeedu marka waa maxayna mashruuciyat اlijaarati ayb liأna alcaqda ayb yaridu calىa manaafica macduuma maala baahida ijaaradu waa xaajo daruuro ma aha qofku inuu meel kiraysto oo guri degaana ijaarto ama ganacsigiisa meelu ku samaysto ijaar inuu u helo daruuraadka kuma tirsana laakiin xaajiyaad iska waa oo haddii aan aanu helin waxaa laga yaabaa in dhibba dhib uu ku yimaado ma dhimanayo laakiin soo maha xaajadii sidaas ahayd marka hadday caam noqoto daruuray la mid noqonay baan dhahnay ijaaradii marka sidaas ahayd caqadkeedu muxuu u noqonaan xagguu u noqonayaa caqadkeeda manfaco nin markaa guri ka kiraysanayso ama bakhaar ka ijaaranaysid adiga waxaa ijaaranaysid waa manfacada cayntaas maalan ma gadanin mana lihid adiga manfacada waay waxaas kiraysanaysa manfacadan aad dhiibaysid ood hormarinaysana ama aad rabtana macduumo waayo hadda lama haayo waa macduum lama oga in la oofsan doono iyo inaan la oofsan doonin wax la ogyahay maaha waa layska ogolaya marka qararaa ku jira marka meeshaas daruuro ahaan marka qararkaas waa layska koraa dhib ma sababtoo ah xaajadeedaa caam noqotay alxaajatu idaa camad ka daruurati saas waay marka naam jicaaladaa lamida iyo jicaaladu qofkii waxaa caqad baa lala gelaya waxaa laleeya waa waxaa haddaa ii keento intaasaa leedahay nacam ma la keeni doonaa ma la keen wax lama oga nacam ayb xawaaladii iyadana waa saas kale ayb baycu dayni bidayn waa xawaalada haddii si loo fiiriyo laakiin waa la ogolaaday iyada maxaa lagu ogolaaday xaajadeeda caam ah dadka dimadooda inay beri noqotaa la rabaa sharciguna uu ku dadaalaa xawaaladu ilaa waa dayn dayn lagu gudaayo waay nin baa dayn adiga kugu le adna mid kalaa ku leedahay ninkii kugu lahay baa waxaa leedahay orod ninkaas ka qaada daynta anay igu lahay waa aadaya isaguna marka dayn dayn lagu gaday camal waay ma bannaanayn mashaqaa ku jir laakiin mashaqada darteed yani xaajada caamka ah ilaa dadku magaalay joogaan waxbay kala deynsadaan ninkaana inuu dimadiisa beri noqoto oo deyntii iska gudow rabaa liajli dalika daruuro kale iska noqotay adaruuratu tubixu lmaxduura qaacidada unbaa la qaadaya bilahi towfiiq sal